بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف inta hadda waxaan gelaynaa baab la yidhaahdo almucrabaat waxaan ka soo baxnay baabu macrifati calaamaati اlicraab icraabkii oo aan ku tilmaanay inuu afar yahay calaamaadkiisii tusinayay yaan ka soo baxnay baabkan hadda almucrabaat la yidhaahdo waa talkhiis libaabi macrifati calaamaati alciraab baabkii hore oo lasoo gaabiyo asoo lasoo aruuriyo yuu baab u yahay wax cusub markaa ma aha waa iska dulmalaynaa tii hore waxay ahayd calaamaadkii meelaha ay degayso oo laguu soo tilmaamay haddana isimkii oo calaamaadkii awal ay dhex degaysay asigiioo haddana si gooni ah markaan lagugu tilmaamaa la yidhaahda fiiri marka wuxuu leeyahy almucrabaatu kuwa la icraabo qismaani waa tii hore waxaan kasoo sheekaynay icraabtii naftigeedii oo rafcadii oo calaamadii damadii iyo waawgii aliftii ay tusinaysay iyo nuuntii haddana waxa weeyaan isimkii ama ficilkii la icraabay yaa lagaaga hadlaya khulaasadiisi markaasuu kuri qismun yucrabu bilxarakaat qismu waxaa la icraabaa xarakaat xarakaat waxa weeyaan godaalkii kordhigii hoos dhigii xarakaa la yidhaahda wa qismun qays qeybta kalena yucrabu bilxuruufi xuruuf baa la ecraabaho ama waaw sidii jamcu mudakar saalim waa waa lagu godaa tahniyadii alif baa lagu godayaa amhilatu lkhamsa nuun baa lagu lagu godayaa asmaau lkhamsa mathalan waaw baa lagu godayaa alif baa lagu kordhigayaa ya baa lagu hoos dhigayaa kaas waxaa la yihahdaa xuruuf in la yihahda marfuuc bilalif iyo in marfuuc bidama la yihahda farqi weynaa u dhexey midna waa xarako midna waa xaraf labadaasaa u dhexayso markaasuu wuxuu ku yidhi faaladii yucrabu bilxarakaati midkii xarakaadka la ecraabayay arbacatu anwaacin waxa weeyaan afarna xarakaada la ecraabaa afarna xuruuf baa lagu icraabaa sidaasay u kala baxeen mucrabaadki waa sideedaas sideeddii marka mid kasta wuxuu gooni u yeeshtay maxaan ku irahdaa qeyb oo min anwaaci اlcraab ah markaasaa lagu yihi alismu اlmufradu afartii waxaa weeyaan kan koobaad alismu اlmufradu isimkii mufradka ahay iyo wa jamcu taksiiri iyo wa jamcu lmuanath الsaalim iyo wاlficlu اlmudaaric aladi lam yatasil biaakhirihi shay afartaas waxaa la icraabaa xarako oo markii in la goda rabo la goda damaa lagu godayaa markii in la kordhiga la rabo waxa weeyaan eh, fatxaa lagu kor dhigayaa markii in la hoos dhigo la rabo kasraa lagu hoos dhigayaa macnihii sidaas weeyaan markaasuu wuxuu ku yidhi wa kulluhaa dhammaantood turfacu bidama dhammaantood markii in la godo la rabo damaa lagu godaa jaaa zaydun waاrijaalu wاlmuslimaatu yaa laleeyahay ficilkii mudaaricna yadribu afartoodii waxawa kuluhaa turfacu bidama sax wa tunsabu bilfatxati wa kuluhaa tunsabu bilfatxa markii in la kordhiga la rabana fatxaa lagu kordhigaya lan yadriba waa ficilkii mudaaric ra-aytu muxamadan waa isimkii mufradka ahay ra-aytu arijaala waa jamcu tagsiirkii waa jamcu lmuanath saalim fiiri markaan ra-aytu lmuslimaati ayada fatxa laguma kordhiga kasraa lagu hoos dhiga taas meeshaasay ka bixi doonta wa tunsabu bilfatxati wa tukfadu wa kuluhaa dhammaanteed tukfadu bilkasrati dhammaanteed kasraa lagu hoos dhigaa oo haddii aad tiraahdid wa tukfadu bilkasra ficil waa ka baxay meeshaas waxaa kuu soo haray keli a waxa weeyaan asmaa marka asmaada fiiri marartu bimuxamadin haddaa tiraa isimkii mufradka ahi waa marartu birijaali haddaa tiraa jamcu tagsiirki wa nadartu ila lmuslimaati haddaa tiraadid waa jamcu muanad saalimki kulligeed kasraa lagu hoos dhigay wa tujzamu wa kuluhaa dhammaanteed tujzamu bisukuuni sukuun baa lagu reeba haddiiba jasmi layiri asmaadoo dhan waa baxday ficil mudaaric keliga ah kuu soo haray markaasuu ku yiri wakharaja can daalika intaas guud waxaa ka baxay thalaathatu ashyaa fiiri jamcu lmuanathi asaalim jamcu lmuanathi yaa baxay assaalimu jamcu lmuanathi asaalim baa ka baxay yunsabu bilkasra macnaha wuxuu ka baxay meeshii aan soo niri wa kuluhaa turfacu bidama waxba kama bixin kulligood afartooda damaa lagu godaa wa tunsabu wa kuluhaa tunsabu bilfatxa markii la yidhi ilaa jamca almuanath saalim jamcu lmuanath asaalim asoo macnaha ee kuwii xuruufta ma aheen kuwii xarakaad licraaba isagoo ah yaa haddana yaan fatxa lagu kordhigaynin marka wuxuu ka baxay fii qowlina wa kuluhaa tunsabu bilfatxa ilaa jamca almuanath saalim jamcu muanath saalim fatxa laguma kordhigee yunsabu bilkasra waataan soo sheegnay jamcu lmuanath saalim markii in la kordhiga la rabo kasraa lagu hoos dhigaya khalaqa allahu samaawaati alaleeyahay marka samaawaatidaas mafcuulu bihi mansuubun bilkasra niyaabatan can ilfatxa waataan soo niriyey marka taas meeshaasuu ka baxay kow wاlsmu aladii laa yansarifu yaa ka baxay yukfadu biاlfatxati asigana waxaa lagu hoos dhigaa fatxa asiga meesha muxuu ka baxay wa tukhfadu bilkasra u ka baxay wa kuluhaa tukhfadu bilkasra markaan idhaahdo wa kuluhaa afartii dhammaanteed tukhfadu bilkasra hoos dhig kasraa lagu hoos dhigaa ila alisma aladii laa yansarifu macnihi saasay ka dhigan tahay ila alisma aladii laa yansarifu isimkii aan tanweynna aqbalaynin hoos dhigna aan aqbalaynin kaas marka yukfadu bilfatxati markii kasre in lagu hoos dhigo la rabay kasradii wuxuu bedelkeeda qaadanayaa fatxa marartu biaxmada aan leenahay albaau xarfu jar axmada majruuru bilba wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can ilkasra fiiri markaa wa kuluhaa tukfadu bilkasra ila اlism aladi laa yansarifu fainahu yukfadu bilfatxa wاlficlu اlmudaaric almuctalu اlaakhiri yujzamu bxadfi aakhirihi fiiri markaan wاlficlu yaa ka baxay hadana kharajadii uu ka cadfan yahay almudaaricu ee mudaarica oo isimka shabahay almuctalu laakhiri aakhirkiisana aakhirka ka jiranay yaa ka baxay yujzamu asiga waxaa lagu reebaa bixadfi aakhirihi aakhirkoo laga gooyo asigana wuxuu ka baxay markaan soo niriyey wa kuluhaa tujzamu bisukuun fiiri ficilka markuu saxiix yahay lam yadrib lam yasmac ala leeyahay marka majzuum bisukuun waay ila alficla almudaarica ficilka mudaaric mooye almuctala alaakhiri ficilka mudaaric oo aakhirkiisa uu jiran yahay asiga sukuun laguma jasmiyee yujzamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi aakhirihi marka sidaas waay oo maxay noqonaysaa markaas waxay noqonaysaa lam yadcu lam yarmi lam yakhsha ficilka muctalka horyaan kugu soo sheegay mid kasta ficil kastoo alif ku dhammaado ama waaw ku dhamaado ama ya ku dhammaado ficil muctal baa la yihahdaa xuruuftaas xuruuf alcila lagu magacaabaa wixii ka soo haray saddexdaas xaraf oo sideed iyo labaatankii xuruuf oo min xuruuf ilhijaa ka mid ahay ficilkii ku dhammaadana saxiixa la yihahdaa haddii hadda lam yasmac aa tiraha lam yadhab hadaa tiraha lam yandur hadaa tiraahda ficilkaas saxiix waa liannahu alifna kuma dhammaanin waawna kuma dhamaanin yana kuma dhammaanin laakiin ficilkii intaa ku dhammaado saddexdaas mid kamid e muctal baa la yidhaahda fiir hadda yakhshaa alifuu ku dhammaaday yadcuu waa uu ku dhammaaday yarmi ya uu ku dhammaaday ficilkaas markii la jasminayo kii saxiixa ahayoo sukuunku lagu jasminayo lam yadrib lalahay ma aha meeshii reebtiin lagu jasmi lahay xarafkaas jiranaa laga goynaa maxay noqona markaan yakhshaa aheed lam yakhsha yadcuu ayaad lam geli lam yadcu yarmi ayaad lam geliya lam yarmi marka asiga majzuum bisukuun ma ahe majzuum bixadfi xarfi lcila afartii marka waxa weeyaan oo xarakaadka la icraabay horyaana tafsiilkeeda uu kugu soo hormaray ayadoo haddana laguu soo tafsiili baa haddana laguu ijmaaliyey tanna marka waxa weeyaan si mar kastaba macnihii si unbaa lagaa tusinaya tan waan fahmnay markaan isimkii oo mucrabka ahaa bilxuruuf afar inay yihiin afartoodaas kuluhaa turfacu bidama sax wax kasoo reebid ma lah wa tunsabu bilfatxa ilaa jamca almuanath saalim wa kuluhaa tukfadu bilkasra ila alism aladi laa yansarif wa kuluhaa tujzan bisukuun ila ficla almuctal intaasna way kuu soo hormartay haddana waa lagu soo aroori markaasuu ku yiri waladii yucrabu bilxuruuf midka xuruufta la icraabaya arbacatu anwaacin asigana afar waay kii xuruufta la icraabay isimkaa marfuuc bidama haddii la yidhaahdo xarakaa la icraabay haddii marfuuc bilwaaw la yihahdo waaw waa xaraf xaraka ma ah marka fiiri afartoodii waxa waaye altathniyatu wa jamcu lmudakari الsaalimu waاlasmaau اlkhamsatu wاlafcaalu اlkhamsa walamhilatu khamsa ka fiican wa hiya amhilatu lkhamsadi waxaa la yihahdaa yafcalaani tafcalaani oo laba laba laga hadlay yafcalaani waa laba ninoo kaa maqan ama laba naagoo kaa maqan markaad ka hadlaysid waxaad leedahay azaydaani yafcalaani aad leedahay waa laba hadda aan meesha kula joogin markii ay labadii kula joogaan antumaa tafcalaani adinkan iga soo horjeediin waxaasaad samaynahi antumaa taqra'aani alqur'aan ama waxaad leedahay markii kaa maqan yihin humaa yaqra'aani alqur'aan yasmacaani adduruus yadhabaani lilmadrasa laba kaa maqan waay ayib wayafcaluuna wa tafcaluuna labadaasne waa raggii markii lala hadlay hum yafcaluuna markii kaa maqan yihiin waay hum yasmacuuna adduruusa waa markii kaa maqan yihin markii kula jeeda antum antum taqra'uuna alqur'aana antum tu'minuuna billaahi antum tashkuruuna man axsana ilaykum ninka kaas dadkay markii kaa horjeedaan wa tafcaliina naagti bay gaar ku tahay marka ficil kasta shantaasaa laga keeni karaa oo mudaarica mathalan waxaad qaadataa yatafakaru yatafakaraani tatafakaraani yatafakaruuna maxaan ku irahda tatafakaruuna tatafakariina naagta keligeed tatafakariina takhaafiina tasmaciina taqra'ina tadhabiina tamshiina naagta keligeed markii ay kaasoo horjeedo waxaa la yihahda ayada iyadoo qeyb markii naagta kaa maqan hiya tafcalu a laleeyahy markii kaa maqan markii kaasoo horjeeda keli ah yaa takhaafiina laleeyahay marka afartaas afartaas waxaa la ecraabaa xuruuf sidee loo ecraaba waatana fa ama athaniyatu fa turfacu bilalifi jaaa zaydaani wa tunsabu bilyaai ra'aytu zaydayni wa tukhfadu bilyaai marartu bizaydayni marka tathniyadii waanta awalkii horo way ku dhex daadsanayd laakiin hadda waa la soo aruuri tathniyadii maadaama isim ay tahay isimna waxaan iri calaamaat licraabka saddexuu ku lahaa e, rafcadii iyo nasbadii iyo kasradii buu ku lahaa saddexdii xaalo waa kaasa isimka lacraaba hadduu tathniye yahay waxa weeyaan alifna waa lagu godayaa jaaa alkhaalidaani aad leedahay ya-na waa lagu kordhigayaa ra-aytu alkhaalidayni yaad leedahay ya-na waa lagu hoos dhigaa marartu bilkhaalidayni waxaa lagu kala garanayaa markuu kordhigan yahay iyo markuu hoos dhigan yahay markii uu kordhigan yahayna wixii wax nasbi jiray oo shan iyo tobanka kuu imaan doonta mid ka mid ayaa ka hormarayo markuu hoos dhigan yahayne saddexdii wax lagu hoos dhigi jiray mid ka mid ayuu noqonayaa marka waxyaalaha lagu hoos dhigo iyo waxyaalaha lagu kordhigo waa kuu dhiman yihiin laakiin waxaa lagu leeyahay markii in la kordhiga la rabo waxa la kordhiga doono waana ku imaan doonaa lagu kordhiga doonee ya ku kordhig markii la hoos dhigayana xuruufuljar iyo idaafa iyo tabaciya saddexdaas unbaa wax lagu hoos dhigaa mid kamid oonbuka noqonaya marka tathniyadii waaba kaa dhammaatay in alif lagu godo iyo in maxaan ku irahdaa waaw maxaan irahdaa eh, eh, ya in lagu kordhigo iyo ya in lagu hoos dhigo labadaasay noqotay wa amaa jamcu lmudakari mudakarka jamciisa assaalimu ee nabad galay fa yurfacu waa la godaa bilwaawi waaw baa lagu godaa waxaa le qad aflaxa almu'minuuna jaaa maxaan ku iraahdaa almuxamaduuna saasaad leedahay yurfacu bilwaawi wa yunsabu bilyaa yana waa lagu kordhigaa ya-na waa lagu hoos dhigaa sidee lagu kala garanaa markuu kordhigan yahay iyo markuu hoos dhigan yahay taas waxay ku xiran tahay oo keli ah waxa ka horeeyaa la fiirinaa liannahu cawaamisha qaarna waxbay nasbiyaan qaarna waxbay hoos dhigaan wixii wax kordhigay oo sida ficil iyo faacil oo kale hadday ka hormaraan ficilka mutacaddi ou yahay waxa weeyaan waa la kordhigaya hadaa tiraa ina almu'miniina yakshawna rabahum fiiri inadii wax bay nasbisaa almu'miniina marka mansuuba laleeyahay haddii la yidhaahda ina bilmu'miniina xaajatan ilaa rabbihim bilmu'miniina ba aad gelisay mu'miniinti majruur waay marka jamcu mudakari saalim fa yurfacu bilwaawi yaa lagu godaa jaaa almu'minuuna aada leedahay wa yunsabu bilyaai akramtu almujtahidiina aada leedahay mujtahidiina ya-di waa taas wa yukfadu bilyaai waxaad leedahay nadartu ila almu'miniina bicayni bicayni araxma marartu bizaydiina aada leedahay zaydiina kaas waa jamcu dikr saalim saddexdaas uu qaadanaya saddexdiina ah iyadoo faahfaahsan oo mithaalkeedii warato waa kuu soo sheeg wa ama alasmaau alkhamsatu asmaadii shanta ahayd faturfacu turfacu bilwaawi jaaa abuuka wa akhuuka wa xamuuka wa fuuka waduu maalin faturfacu bilwaawi wa tunsabu bilalifi alifna waa lagu kordhigaa ra'aytu abaaka wa akhaaka wafaaka wadaa maalin wa tukfadu bilyaai ya-na waa lagu hoos dhigaa marartu biabiika wa akhiika wa xamiika wa fiika wadii maalin wa ama alamhilatu alkhamsatu wa ama alafcaalu alkhamsa afcaashii shanta eed fa turfacu binnuuni nuun baa lagu godayaa waxa weeyaan waa ti hadda yafcalaani tafcalaani wa wakaasa yafcaluuna ficlu mudaaricu marfuucu bithubuuti nnuun walwaaw faacil turfacu bthubuuti اnnuun ayib wa tunsabu waa lagu nasbiyaa wa tujzamu waana lagu reebaa bixadfiha nuuntoo la gooyo marka amhilat اlkhamsa saddexdaas xaala yeeshatay saddexdiina xuruuf nuunta xaraf waay haddii la gooyana xaraf la gooyay noqonaysa markay godan tahay yu'minuuna aada leedahay yuؤminuuna ficlu mudaaricu marfuucu bihubuuti اnuun walwaaw faacil markay kordhigan tahay wa tunsabu bixadfiha lan tu'minuu xataa taxaabu lan tu'minuu fiiri lan xarfu nafyin wa nasbin tu'minuu ficlu mudaaricu mansuubu bilan wa calaamatu nasbihi xadfu اnuun lan tu'minuu waxaa lamid e wa tujzamu bixadfiha markii oo la jasminayane in la reebo la rabana nuuntii a laga goyna lam tu'minuu fain lam tu'minuu fain lam tafcaluu fain lam tasmacuu fain lam tacqiluu lam tacqiluu haddii lagu yihahdo icraab lam xarfu nafyin wa jasmin tacqiluu ficlu mudaaricu majzuumu bilam wa calaamatu jasmihi xadfu nuun walwaaw faacil markaasaa waxaad dhihi kartaa maadaama afcaalu lkhamsa lagu nasbinayo nuuntoo la gooyo iyo nuunta oo oo maxaa in nuuntoo la gooyo haddii lagu nasbinayo laguna jasminayo seeuu kala ogaan karaa ficilkan inuu majzuum yahay iyo inuu mansuub yahay sideen ku kala ogaan karaa marka waxaa lagu leeyahy waxaad ku kala ogaan kartaa adawaadka iskuma darsano xarafka ka horeeyo yaa la fiirinay haddii tobankii xaraf oo kuu sheegi doono min xuruufi nasbi kamid a eh, haddii uu noqdo ficilka mansuuba laleeyahy haddii xarafka ka horeeyo ama isimka ka horeeyo ou noqdo wixii wax lagu jasmi jiray oo sideed iyo tobanku kuu sheegi doono mid kamid ana eh, ficilka majzuuma laleeyahy marka sidaas awgeed ba waxaan shalay soo niriyay fain lam tafcaluu walan tafcaluu lam tafcaluu ficilka horena waa majzuum lan tafcaluu ficilka dambena waa mansuub waxaan sidaas u nirine kan hore lamaa ka hormartay lamna min xuruufi اljasmi kan kalena lan aa ka hormartay lanna min xuruufi اnasbi kan horena waa majzuum kan dambena waa mansuub adawaadka lagu kala garanaya intaas waxa weeyaan baabkii shalay oo aan eh, lasoo firdhiyo hadda lasoo arooriy baa la yidhaahdaa marka waxaa la rabaa marna kaas akhri marna ku noqo amhiladii iska kaa darsamin ardada waxyaalaha iskaga dhexyaaciyo alif wax lagu goday iyo alif wax lagu nasbinay fiiri tathniya markii la jooga alif baa lagu godaya isla aliftii wax lagu godayay asmaa lagu nasbinaya fiiri waxyaalaha iskaga dha laakiin isim kasta gooni u qabso waxa lagu godaya iyo waxa lagu nasbinay iyo laakiin isim wax lagu reebaya ma qabo isim laa yakuunu majzuuman baabu اlafcaali alafcaalu halaaثaة maadin wa mudaaricu wa amru afcaashi waa saddex maadin maadiyun ay asalkeeda ahayd laakiin si manquus a waay marka ficil maadi iyo ficil mudaaric iyo ficil amar naxw qowlika waa daraba waa garaacay oo ficil maadi a yadribu waa garaacaya hadduu ku dhex jira wadrib garaac saddexdaasa mithaal ahaan lagugu soo qaatay marka ficil kasta inaad ka keeni kartid aa la rabaa samica yasmacu ismac caqila yacqilu icqil tafakara yatafakaru tafakar idhab dahaba yadhabu idhab wahaakada ayib markaasuu ku yiri falmaadi ficilka maadiga ah maftuuxu laakhiri aakhirkiisa miduu kordhigan yahay waa abadan weligiisba kaasaa asal u ah ficilka maadi waxaa la yidhaahdaa ficil tacriifkiisa waa kuu soo sheegnay calaamaadkii ou lagu garan lahayna waa laguu soo sheegay marka labadaas inaad iska dhumisid lama rabo ficil waxaa noo iri kulu kalimatin dalat calaa macnan fii nafsiha wاqtaranat baxadi اlasminati اthalaatha kelima macno ku tusisay haddana zabanna la xiriirsatay haddii aan idhaahdo samica maqal in wax la dhegeystay bay ku tusinay macno waayo haddana in samaaci wixii la dhegeystay wax hore u dhammaaday samica alqur'aana haddii lagu yidhaahdo ama xafida alqur'aana la yidhah qur'aankuu xifdiyey marka ficil waa dhacay oo qur'aankii la xifdiyey waa ficil haddana waxaa ku tusiyey zaman hore inuu dhacay oo xifdiga hadda uu dhammaaday oo ninka qur'aankii dhameeyey haddaan ku irahda yaxfadu lqur'aana qur'aanka xifdintiisu ku guda jiraa waa hadirta haddaan ku irahda ixfid alqur'aana waxba kuuma bilaawna hadda kadib bilaaw weeyaan marka afcaashi howsaas howsaas howsaas howsaashay kale leeyahin howshaas markaasuu maadigii uu ka bilaabay maadigii marka muxuu noqonayaa kulu kalimatin dalat calaa macnaa fii nafsihaa waqtaranat bizamani almaadi asiga maadi buu ku tusinaya daraba waa garaacay hadda kuma dhex jira oo ninkii waa la garaacay xafida alqur'aana akila akala alcashaaa maxaan ku iraahdaa naama albaarixa wixii hore u dhaceen wa ayib markaasuu xukumkii uu noo raacay maanta waxa nagu cusub waxaa weeyaan falmaadi maadigii maftuuxu laakhiri aakhirkiisa miduu kordhigan yahay waa abadan weligiisba waa kaasa dahaba samica akala shariba qara'a xafida darasa ijtahada najaxa kulli waa kaas aakhirkaas yuu ka kor dhigan yahay kow taasaa asal ah marka qaarkeed liduruuf mucayana yuu kaga bixi karaa aakhirkii kor dhignay yuu ka baxi karaa oo wax kaluu noqon karaa marka intaanan taas gaarin maftuuxu laakhiri markii lagu leeyahay inay fatxadii ka muuqato iyo inay ku qadaran tahay horta labadaasay noqon karta markii ay fatxadii ka muuqato waa marka hadda aan soo sharaxnayo waxaan iri waatiin samica iyo akala iyo dahaba iyo qaraa aan iri waa ka muuqata mid kasta ficlun maadin mabniyun cala alfatxi bas kulligood saasay wada leeyihin maftuuxu laakhiri waay fatxadii mar saasay ugu muuqataa marna way ku qadaran tahay oo ficilka hadduu muctal noqdo waxaa ka mid i ah mathala ramaa dacaa qadaa oo kalaa kamid i ah. fiiri hadda ficilkii dacaa ilaahuu baryay ee maxaan ku iraahdaa qadaa ajalahu waa dhintay mathalan ramaa wuu gamay ficil maadi waayahay haddana fatxadi kama muuqato markaasaa leeyahy fatxada inay ka muuqato waxaa u diidaya alifkaas aakhirkiisa dhacay liannahu haddii fatxa la keena alif ma joogi karto marka maxay noqonay fatxadii samica ka muuqata ayadii un baa lagu qadaraya marka ramaa ficlun maadin maftuu mabniyun calaa fatxatin muqadara cala alalifi litacadur fatxadii muuqalaheeda alifka lagu qadaraya sidii samica ficlun maadin mabniyun cala fatxi sow lama lahayn waxa weeyaan kana ramaa markuu ficilkii maadi kuwa kale dacaa-i waa la ecraabe ficlu maadin mabniyu calaa fatxati muqadara cala alalifi manaca min duhuurihaa atacaduru tacadur macnihiisa waxa waaye ma kulmi karaan alif iyo fatxa ma kulmi karaan imaa inay alifkii tagto oo markaa ramaa ramaya la yidhaahdo in alifka timaaday fatxadii tagto marka laba meel ku kulmi kara ma aha isma arki karaan dab iyo waxay isu yihiin biyowa marka falmaadi maftuuxu laakhiri marka ma diidayso fatxadii inay muuqato iyo inay ku qadaran tahay liannau awal baan soo nariyey takyiiru awaakhiri lkalime lafdan aw taqdiiran aan soo nariy marka hadda lafdigii hadday ka muuqatana waa samica hadday ku qadaran tahayna waa rama marka ficilka maadi kaasaa u asal waxaa ku xigo ficilka maadi marka qaarkeed aakhirkii laga fatxi lahay yuu weynaya ma aha macnaha inuu asalkiisii khilaafaye liduruuf mucayana yaa keentay mathalan haddii uu la xariirsado haddii ay la xariirsato ficilkii taa ulfaacil tada oo faacilka dhici doonto faacilka markan gaarnan ogaan doonaa waxaad tiri mathala darabtu darabtu atilmiida darabtu hadda ficilkii daraba ahay aakhirkii kor dhignay waa waaye fiiri ba'di ugu dambeysay maanta way reeban tahay daraba soo ahay ta'daasaa la xariisatay ta'daas taa ulfaacil waa ta mutaxarika haddaa taa ulfaacil fahmi karin taa ulmutaxarik le iska dhe ta xarakaysan darabtu anigaa garaacay tadaas marka waxay ka tarjumaysaa ninkii faacilka ay ka tarjuma walidaalika taa ulfaacila la yihahda darabtu markaad tidhaahdid ficilkii marka maxaa u dambeeya meeshii ficil maadi mabniun cala alfatxi laga dhilahay maanta ma joogto maxaa yeela lagu leeyahay ta'daas la xariirsata awgeed liannahu haddii ficilkii aakhirkiisa la kordhigo ta'dina ay kordhigan tahay afar xaraf oo isla xarakaysan oo reebtiin uusan u dhaxaynin waxaa la leeyahay waxa weeyaan culaysaa ka imaanay macnihii waxay noqon lahayd darabatu darabatu haddii ba-di la kordhigo daadkii oo kordhigan radi oo kordhigan badi oo kordhigan tadiyo hadana ee godan oo xarakaysan oo intaasoon sukuun u dhaxaynin carabigu waa ku culus tahay markaa sida kelimada loo fududeeyo yaa ficilka aakhirkiisa la reebay liajli taai lmutasila darabtu marka maxaad icraabaysaa darab ficil maadi mabniyun cala sukuun liitisaalihi bidamiiri rafci lmutaxarik haddii kale litisaali bitaai lfaacil haddaa iska tiraahda min baab اlikhtisaar hadirta marxaladan dhib malah marka fiiri meeshii mabniyun cala alfatxi aan ka dhihi lahayn maanta asalkii waa ka baxay duruuf awgeedu uga baxay darab ficil maadi mabniyun cala sukuun litisaalihi bitaai lfaacili bas waa xaalo koobaad uu asalkii ka baxay xaalada labaad waxa weeyaan markii aakhirkiisa waawuljamaaca ay la xariirsato daraba ou ahay nin keligiisaad ka hadlaysa markii laba nin laga hadlaya daraba waxba isbedel ma laha daraba ficil maadi waalalifu faacil unbay imaanaysa laakiin waaw la xariiri darabuu samicuu akaluu qara'uu xafiduu haddii aad rag ka hadlaysa kaa maqan waawgaas waaw ljamaaca la yidhaahda ficilkii daraba ahay waaw markay la xariirsatay daraabuu aakhirkii wuu ka godmay marka ishkaaliyad meeshaas yaa ka muuqato markaasaa lagu leeyahay maya ficilkan asalkiisii hore waayo waa ficil mabni ah kow laakiin maanta waxaa damada loogu dib dibmariyey waawdaas yaa waxay dalbanaysaa waxa ka horeya inuu godan yahay marka ficilka ah wuxuu iri si la yeelo maleh aniga iska kay gudo marka darabuu ficil maadi mabniyun cala dam litisaalihi biwaaw ljamaaca daraba uu iska ahay laakiin waawgaas yaa waxaan munaasab u ahayn in waxaan dame ahayn ay ka hormarto waawgaasaa loo ilaalinay waawga wuxuu ku dhalan karaa labada shafatayn ama labada faryool la isku soo dhoweeye faruriya hadii laisku soo dhaweena damaa imaanayso darabuu samicuu akaluu ficlun maadin mabniyun cala adami liitisaalihi biwaawi ljamaca waaw ljamaca faacil waay haddanama quseen marka fiiri marka maadi aakhirkiisa saddexdaasou noqday inuu mabniyu calaa fatxa daahira inuu yahay ama muqadara oo asalkiisii ah inuu mabniyun cala sukuun ou yahay litisaali bitaai lfaacil inuu mabniyun cala damil yahay in litisaali biwaaw ljamaaca saddexdaas waa ninka mubtadiga inuu barta waa lagama maarmaan asalna mida hora u ah marka ficil maadi mabni waa asiga mucrab ma ah walidaalika mucrabaadka markan kasoo hadlayna ficil mudaaric un baa ku soo maray ficil amarna kuma soo marin ficil maadina kuma marin mabniyaadkay kamid yihiin walidaalika almucrabaat ficil mudaaricun baan kasoo hadlayn ficil kale lagama hadlin marka ficil maadi waa mabni alaslu anahu yubnaa cala alfatxi faida kharaja can dalika alasli anahu yubnaa cala adami limunaasabati alwaaw ou yubnaa cala asukuun liitisaali taai lfaacili saddexdaas xaala yuu yeeshan karaa midna waa asal labana waa farac ficilkii maadi intaasaan aan kaga baxn markaasuu wuxuu ku yiri wاlamru majzuumu اlaakhiri abada wاlamru amarkane majzuumu اlaakhiri majzuum waxaa ka fiican in la yihahdo maskuunu اlaakhiri aakhirkiisa waa reeban yahay abadan weligiisba ficilka amar taasa aydan asal u ah fiiri ficilkii amar waxaa weeyaan idrib ismac iqra idhab kul maxaa u dambeeya aakhirkiis kulligiis waxaa u dambeeya sukuun marka maxaad leedahay kul ficil amar mabniyun cala asukuun sida raajixa a qowlka oo reer basriyin ay qabaan waay ayib marka maxaan leenahay ismac ficlu ficlu amr mabniyun cala asukuun wاlfaacilu damiir mustatir anta faacil hadda ma rabna inaan ka hadalno baabkiisaa noo imaanay laakiin ficil ficil hadiiba la sheega faacil waa inuu meeshi jooga liannahu ficil waa wax la falay qofka qof hadii wax la falay qof wax fala waa inay joogaan sideedaba marka ficil amar waa kaasaa icqil tafakar idhab iqra ixfad ismac kul wahaakada ficilka amar hadii uu yahay waa mabni haddana waxaa asal waa mabni cala sukuun inuu ahaado ayib waxaa kaa arrintaas kaaga dhiman ficilkii amar hadduu muctalul aakhir noqdo ficil amar hadduu muctalul aakhir noqdo yujzamu bihi calaa maa yujzamu bihi mudaaricuhu ficilkii amar haduu ficil muctal noqdo ficil muctal waxaa la rabaa maanta wixii ka dambeeyo in ayna u baahnin in lagugu baraarujiyo ficil muctal macnihiisi waxa waaye ama alif ama waaw ama ya-a u dambayso fiiri hadirtaan dacaa yadcuu ramaa yarmi khashya yakhshaa ficilkaa mudaaric oo yakhshaa ah iyo asagoo yadcuu ah iyo asoo yarmi ah ficil amarka keena lagu yiri marka mu waxaad leedahay udcuu maad leedahay mase udcu aad leedahay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati nabi maxamed a lagu udcu marka udcu aaw hadda ficil amar waay ficil amar waay ayib ficilkii amar maxaa sukuunkii aaw marka majzuumataan lahayne laakiin ficilka hadduu muctal yahay yujzamu ama yubnى calى xadfi xarfi اlcila marka udcu ficil amar mabniyu calى xadfi xarfi اlcila aada leedahay marka isku icraab waa udcu iyo irmi iyo iksha ficilki ama alif ha ku jiranaado ama waaw ha ku jiranaado ama ya ficil amar mabniyu calى xadfi xarfi اlcila haddaad rabta kii alifka ku jiran mabniyun calى xadfi xarfi اlalif kii waaw ku jiran mabniun calaa xadfi lwaawi kii ya ku jiran mabniun calaa xadfi lya waa dhihi kartaa haddii kale mabniun calaa xadfi xarficila waa dhihi kartaa liannahu alifti waa xarfucila waawdi waa xarfucila yadi waa xarfulcila marka markii sukuun lagu dhisayo waxa weeyaan waxa weeyaan waa markuu saxiixu laakhir yahay hadduu muctal aakhir yahay waxaa lagu binaynaya xadfu xarfilcila waa mid xaalada labaad xaalada saddexaad oo ficilka amar ou leeyahay waa markii alif اlithnain iyo waaw ljamaaca iyo yaa lmuanath اlmukhaadaba haddii laba la amro ama ama rag la amro ama maxaan ku iraahdaa hal dumar la amro ficilkii amar sukuun laguma binaynayee xadfu nuuna lagu binaynayaa fiiri haddiirtaan ismac bay ahayd hal ninaad amraysa ayib <clears throat> haddii dumar badan aad amraysa ismacnaa laleeyahay waxay lamid tahay taaulfaacil ama damiir rafci mutaxarik sidii mabniun cala sukuun loo lahay sukuunkiisuu ku baaqi yahay kan laakiin markii ay laba qofood aad amraysid maxaad leedahay ismacaa maqla fiir amar waaye samicaa waa maqleenu samicaa ficil maadi lama raba ismacaa maqla labadii naanow laba amar waa markaa laba qofood amartay ficilkii markaa amar waaye ismacaa aakhirkiisi caynow ahay waana kordhigan yahay ficil amarna mabniyun cala sukuun in la yidhah rabay markaasaa lagu leeyahay haddii uu ficil mudaaric ahaan lahayd maxaa lagu jasmi lahay haddii alif اlithnain iyo waaw ljamaaca iyo yaa lmuanath almukhaadab hadday la xiriirsato waxaad leedahay waxaa lagu binayn waxaa lagu waxaa lagu eh, waxaa lagu jasbi lahay nuunta in laga gooyo ficilkii amarna waa lamid marka ismacaa ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuun ismacaa asalkeeda ismacaani ay ahayd nuuntii aa laga gooyey meeshii ismac caynteeda la reebi lahay reebitaankii bedelkeeda waxaa loo qaatay nuunta dambe oo aakhirka laga gooyey ismacaa waxaa lamida ah ismacuu waxaa lamida ah ismacii intaba waxay leeyihiin ficil amar mabniyun calaa xadfi nuun waa ka siman yihiin saddexdaas tanna alifkaa faacil kana waawgaa u faacil tanna ya-da u faacil ismacaa labadiina maqla ismacuu raggiinaan badanoo wax iga maqla ismacii naagyahay wax maql saas waay marka ficilkii amar saddexdaas xaal u noqon kara hadduu ficil amar oo mufrad waxa lagu amraa ou yahay saxiixu laakhir ou yahay mabniyun cala sukuuni daa'iman asalka kaas waay haddii ficilkii ninka lagu amray qof kaligiis ou yahay laakiin eh, maxaan ku irahdaa muctalu laakhir ou yahay yubnaa calaa xadfi aakhirihi ou xadfi xarfi lcila hadday alif ااثnain iyo waaw اljamaaca iyo yaa اlmuanath اlmukhaadaba ficilkii muamar aakhirkiisa la xariirsadaanne yubnى calىa xadfi الnuuni sidii ficilkii mudaaric loo galay waay gaayatu maa fi اlamri waxay ku kala duwan yihiin ficilka amarna mabni waa calى اqowli الصaxiix ficilka mudaaricna mucrab waay oo hadhow ficilka mudaaric waxaan leenahay majzuum wcalaamatu jasmi xadfu nuun kanna waxaan leenahay mabniyun calىa xadfi nuun ma dhahayna majzuuma la dhahay sidaasay ku kala duwan yihiin ficilkii amar marka xugumkiisa waa mabni daaئima calى اlqowl الصaxiix asigana mabniyu calى الsukuun wa calى اlasli laba xaalo farc oo marna xadfu xarf اlcila marna waxa weeyaan maxaan ku irahda xadfu nuun oo lagu binaynaya ayib ficilkii haddii uu muctal yahay amarkii oo haddana laba lagu amro udcuwaa udcuu maxaan ku iraahdaa naagta irmii wax isma bedelayso haddii alif اlithnain iyo waaw ljamaaca iyo yaa lmuanath اlmukhaadaba haddii ficilka uu la xariirsado xadfu nuuna lagu banayna ama muctal ha ahaado ama saxiix ha ahaado xadfu nuun ay ka wada siman yihiin markii muctal iyo saxiix loo kala qaadayo markuu amarka hal qof oo mufrad la amrayo waayo intaasna si fiican u fahm ayb ficilkii amarna waa ka baxnay ficilkii amar marka tacriifkiisii kulu kalimatin dalat calaa maa nafiya nafsiha waاqtaranat bizamani اlmustaqbal ficilka amar wuxuu ku tusinayaa waxaan weli dhicin haddaan ku iraahdo kul haddaan ku iraahdo macnaha weli maadan cun hadda kadib aad cunaysaa asiga mustaqbalu ku tusinaya hadda kadibaa la samaynaya haddaan ku iraahdo qum macnaha nin fadhiya qum haddaan irahdo amarkaygii kadib buu istaagi doonaa hadduuba amarka iga qaata waay markaasuu ku yiri wاlmudaaricu maa kaana fii awalihi ixda zawaa'id alarbaci yajmacuhaa qowluka anaytu wاlmudaaricu mudaaricine waxaa la yidhahdaa maa ficil kaana ou ahaaday fii awalihi awalkiisa meesha horo ixda zawaa'idi zaa'idyaasha midkood alarbaci afarta ahayd ficilka mudaaric waxaa la yidhaahdaa afarta kalimoon kuu sheegi doono oo aan zawaa-ida a ah mid kamid ah waa inay hor dhacdaa wاlmudaaricu maa ficil baa la yidhaahdaa kaana ou ahaaday fii awalihi asiga awalkiisa ixda zawaa'idi zaa'idyaalka midkood alarbaci afarta ahayd yajmacuhaa waxaa kulminayo qowluka adiga aa tiriyay anaytu aa tiri ayib marka fiiriya waxaa la rabaa ficilka mudaaric tacriifkiisi waa wuxuu soo galay tacriifyaalkii oo waa maxay kulu kalimatin dalat calaa macna fii nafsiha waاqtaranat bizaman اlxaali ficilka mudaaric asalkiisi waxa weeyaan inuu ku tusiyo ficil ugu dhex jira haddaan idhahda yakulu macnaha cunimada fulaanu haddaan idhahda khaalidun yakulu alfutuura haddaan idhahda quraacdii buu cunayaa macnaha wuu ku dhex jiraa waay ficilka mudaarickaasaa asal u ah maadina wax go-ay buu tusinayaa mudaaricna wax lagu dhex jira amarna waxaan weli imaanin saasaa u qeybsan laakiin marka qaarkeed ficilka mudaaric waxaa la xariirsan karo adawaad mudaaricii maadi u bedelayso hadda fiiri fain lam tafcaluu fiiri lam tafcaluu hori haddaadan u qabanin walan tafcaluu dib dambana ugama qaban doontaani fataqu naara fiiri lamti ficilkii mudaaric maadiay ka dhigtay lantina ficilkii mudaaric mustaqbal bay ka dhigtay taas waxa weeyaan adawaadka ka hore ay ku xelan tahay laakiin hadduusan waxba la xariirsanin oon idhaahda fulaanun yaqra'u lqur'aan hadduu guda jiraa waay ayib ficilkii mudaaric marka haddana wuxuu ku leeyahay waxaan laga maarmaan ahayn in afartan xaraf midkood in lagu bilowdo anaytu waxa weyaan hamza ama halagu bilowdo ama nuun ama ya ama ta waana kala yihiin hamzada waxaa iskale mutakalimka ninka iska hadlaya waxaad leedahay aqra'u axfadu asmacu adhabu eh, afhamu ajtahidu adigaa iska hadlaysid ficilkaas mudaarici waa ajtahidu waan dadaalayaa aqra'u waan akhrinayaa axfadu waan xifdinayaa waxa weeyaan qofkiyaa iska hadlaya waxaa layihahda hamsatu takalum waaye nuunti waxa weeyaan labaa loo isticmaalaa almucadimu nafsahu iyo aljamaaca adiga waxaad leedahay mathalan naqra'u alqur'aana najtahidu fi duruusi nadhabu lilmadrasa nabni albeyta nuuntaas marna nabni adiga kaligaa waxaad leedahay naqra'u lqur'aana qur-aankiaan adaa isaga jeedin marna waxaa waye jamaacadaanaad ka tarjumaysaa oo naqra'u sida qofka inuusan nuunulcadama inuu isticmaalinaa fiican oo adiga aad hamse iska cabirtid wa nin nin aad noqonaysaa naxnu nafcalu daalika naxnu nusdiru alawaamir ataaliya xoogaa waxaa ku jirta isweyneyn nuuntaas ilaahay baa gaar u leh jala jalaaluhu marka labada carabi ahaana waa loo isticmaalaa qof isweyneynayo keligiis iyo ama asigoo jamaaca ayla jirto naxnu nadhabu lilmadrasa inaad keligaana waad kala jeedi kartaa jamaacadan kula jeedana marka fiira nuuna lagu bilowday ayib anaytu yadine waxa weeyaan dad kaa maqan ama hal qof oo kaa maqan waxaad leedahy zaydun yadhabu lilmadrasa yaakulu alfutuura yutiicu waalidayhi yasmacu eh, addarsa waa kaa qof kaa maqan waay ama jamac ha ahaadana yasmacuuna yacqiluuna yafhamuuna ficil mudaarico ya lagu bilowday waay tacdana waxa weeyaan qofka kaasoo horjeedo yaa loo isticmaalaa hadduu rag yahayna anta taquumu anta taqra'u anta taxfadu taxfadu tasmacu taakulu ala naagtiina taquumiina tacqiliina tamshiina taxfadiina naagkaan soo horjeedana saasaa loola hadla marka waxaan laga maarmaan ahayn ficilkii mudaaric mar haddiiba la keeno ama hamze in lagu bilowdo hamzada ficilka kamid ma aha fiiri daraba ficilka darabu ahay markaad leedahay adribu atilmiida adribu hamzadaas waxa weeyaan hamzatu takalum aa layihahda ficil kamida ah zaaid waay yadribu hadaa tiraha ya-da dheeraad waay tadribu hadaa tiraha tada dheeraad waay nadribu hadaa tiraha nuunta dheeraad waay ficilka waa daad iyo ra iyo ba waa ficilka asaaskiisa intaas waay markaasu wuxuu ku leeyahay ficilka mudaaric midaas ama anaytu dhe ama na-aytu dhe si uun baa lagu afartaas xarafu midkood in laga hormariyo waay dayib ficilka mudaaric macnaheedii ma aha afartan shay ficilka calaamay u tahay ma aha farqiga u dhexeey ninka ardayga oo tilmiidka mubtadiga ah, marka qaarkeed waxyaalaha uu ku dhumay kamid tahay waxaa laga yaabaa inuu is yiraahdo ficilkii mudaaric ficilkii mudaaric calaamaadkiisa waxaa kamid ah eh in afartan xaraf midkood lagu bilowdo saas hadday tahay markii hore unoo soo sheegaan calaamaadka waxa weeyaan ficilka mudaaric afartan midkood in lagu bilowdo waajib waay laakiin asiga gaarku ma aha maadiga waa geli kartaa amarka way geli karaan laakiin amarka shardi uma aha fiiri hadda haddii tiraahdid akala haddaa tira akala ficil maadi waa hamzaana u ka bilowda tacalama wuu bartay ta aynu ka bilowda marka ma aha calaamaadkan hamze iyo ta iyo ya iyo nuun waxay ku jirto waa mudaaric macnaheedii ma aha laakiin mudaaric in lagu bilowdo waa lagama maarmaan laakiin maadigana waa laga heli karaa amarkana waa laga heli karaa laakiin amarka iyo maadiga in kuwan lagu bilowdo shardi umaha kan laakiin shardi bay u tahay ayib ficlan hamzada oo takalumka iyo hamzada kale ku jirto way kala duwan yihiin akala hamsadeeda ficilkay ka mid tahay zaa'id ma ah markii akala la rabo in mudaaric laga dhigo aakulu aad leedahay asalkeedii waxaa weeyaan akulu ay ahayd hamsada danbaa la fududay hamsadii marka waa tanaa dheeraadka ahayd tan hore waay midaana ficilkay ka mid tahay tacalama haddii lagu yidhaha ficil maadi ka keen waxaad leedahay atacalamu ta'di waa joogta hamsadiyaa lagu bilowday ama atacalamu ama ninkii tatacalamu sidaasaa le tatanazalu marka ficilka mudaaric keyrkiisa waa geli kartaa laakiin shardigu ma aha ficilka mudaaricsa shardigay u tahay ayib laakiin markii ficilka maadi ay hamsada ku jirto waa hamse ficilka maadadiisa kamide markii hamsada ficil mudaaric ay gashana waa mid dheeraad ka ah saasaa loo jeeda markaasuu ku yiri wahwa mudaaricine marfuucun mid godan waa abadan weligiisba xataa yadkhula calayhi naasibun intuu naasib ka galo mid wax kordhigo aw jaasimun mid wax reebo intaas weeyaan fiiri markaan waxa weeyaan wاlmudaaricu marfuucu abadan weligiis waa godan yahay yadribu yasmacu yacqilu yadhabu yatafakaru waa kaasaa ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafci madaahira waana soo dhaafay xataa yadkhula calayhi naasibun intuu naasib ka galo oo fa yakuunu mansuuban waa markaas lan yadriba lan yasmaca lan yacqila lan yadhaba lan yufakira lanti hadday gasho aw jaazimun jaazim intuu ka galo fa yakuunu waxaa ka mid lam yadrib lam yasmac لم يعقل لم yadhab aada leedahay ficilkii mudaaric marka saas waay imaa inuu macnaha godan yahay oo damo ka muuqato hadduu saxiixul aakhiri damadiisa waa inay muuqataa oo waa maxay marka maxaan leenahay yadribu yasmacu hadduu jiran yahayna damadii way ku qadarantaho yadcuu yakhshaa yrmي a laleeyahay فicl mdaarc marfuuc bdma mqadara calى اlأlifi manaca min duhuriha tacaduriya markii ay yakshaa tahay haddii ay yarmi yadcuu tahayne manaca min duhuriha hiqal baa laleeyahay طayb marka fiiri faالnawaasibu casharaة wa hiya anwla waida ilى aakhirih marka fiiri maanta aniga hadda londlen ku miihaalinayn ficilka mudaaric waxa nasbi karo asalkiisi waa marfuuc walidaalika marfuucu litajarudihi can الnaasib wاljaazimi yaa la yidhaahda ficilka mudaaric hadday naasib uusan gelin wax wax kor dhigo ama wax reeba haddayna gelin ficilka mudaaric waa waa mansuub waa marfuuc haddii naasib ou galana yakuunu mansuub markaasaa waxaa lagu leeyahay naasibkan waad nagu dhibtaye maxaa wax nasbiyo markaasaa layihi casharadan weeyaan wa hiya an walan waidan wakey walaamu key walaamu ljuxuud waxataa waljawaabu bilfaai walwaawi wa aw tobankaas xaraf waay tobankaas xaraf ficilka mudaaric hadday ka hormaraan waxa weeyaan way nasbinayaan wahiya an walan waidan wakey wlaamukey laamu tacliilna waa la yihahda wa laamu ljuxuud diidadii laamteedi laamu ljuxuud diidadii laamteedi laamu ljuxuud macnaheeda waxaa weeyaan waa laamtii uu ka hormaro maa kaana iyo lam yakun maa kaana hadduu ka hormaro wixii kadima maa kaana allaahu liyucadibahum walam yakun illaahu liyakfira lahum haddii la yidhaahdo wixii eh, maa kaana allaahu liyadara almu'miniina fiiri maa kaana allaahu liyadara almu'miniina laamtaas liyadara ku jirto ficilka yadara mudaaric waa laamta gashay waxaa la yihahda laamuljuxuud diidada laamteedii maxaa loo yiri maa kaana ka hormarta oo nafyi ah maa kaana allaahu ilaahay ma aha liyadara almu'miniina mu'miniinta kii ka tago calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiitha min alطayibi fiiri marka haddii laam ficil ay gasho laamtaasna kaana manfi b kaana oo manfi ah bimaa lagu anfiyey ama mudaaric oo yakuntiisaoo lam lagu anfiyey hadday ka horeyso laamtaaska dib dhacdo oo hadda laamukey u eg laamuljuxuuda lagu magacaaba ayib marka waxaad ogaataa marxalada koobaad xuruufu nasbi kulligeed xuruuf waaye waxa oo ficilka mudaaric lagu nasbinayo waa toban horta dhekow tobankooda dhammaantoodna xuruuf waaye asmaa kuma jirto waa labo midda saddexaad saddex qeybay u qeybsamaan inta wax lagu nasbiyo waa toban xaraf waxaa rabaa kor ina ka xifdisid oo markaa banaanka socotid xarafka nasbi wax nasbinayo iyo midka wax jasminayo iska kaa darsoomino kor ah ka xifdisad hadaa in naxwo baratid waay waxa weeyaan shayga xifdiga la yihaahdo daruuri waay walidaalika culamadii mutuunti way waad xidifi jireen haddaan la xifdinaynin adawaadka iyo asmaada wax nasbisa ama wax shaqaysa ama wax kordhigt kor in laga xifdiyo waa lagama maarmaan aqalu liimaan weeyaan marka nawaasibtii waa toban dhammaantood waa wada xuruuf sidaanayna u qeybsamaan saddex qayb qeyb waxa weeyaan ficilka ayagaa naftooda nasbinayo qaybna waxa weeyaan ayaga ma nasbiyaane an mudmara ah gadaashood la qadaraya laakiin in la qariyana ma eh, waajib ma ahano in la muujiyaa banaan qeybna ka oo saddexaadna waxa weeyaan an wayba ayaga wax ma nasbiyaan laakiin ficilka waxay ku nasbiyaan an qarsoonaa yay ku nasbiyaan marka saddexdaasay u qeybsamaan aan kugu celiyo qeyb waxa weeyaan tansibu alficla almudaarica binafsiha kow qeybna tansibu alficla almudaarica bian mudmara jawaasan labo qeybna tansibu alficla almudaarica bian mudmara laakinahaa tudmar wujuuban saddexdaas qaybna waxa weeyaan ficilka ayagaa sidooda u nasbiyo qeybna waxay ku nasbiyaan an oo la qarinayo laakiin in la qariyo waajib ay oo jawaas ah qeybka kalena waxay ku nasbiyaan an in la qariyo ay waajib tahay saddexdaas ay u qaybsamaan saddexdii maxay kala yihiin afarta horo oo an iyo lan iyo idan iyo key waxa weeyaan afartaas tansibu اlficla اlmudaarica binafsiha laamukey waxa weeyaan tansibu اlficla اlmudaarica ban mudmarata jawaazan gadaasheeda an baa la qarinaya laakiin jawaaz weeyaan inta soo hartay hadday afar ay baxday midna gooni ay u istaagtay shan waa shanta soo harta kale oo laamuljuxuud iyo xataa iyo aljawaabu bilfaai saddex aljawaabu bilwaawi afar iyo wa ow shan shantaas ficilka mudaaric ma nasbiyaane waxay ku nasbiyaan an gadaashood la qarinayo intaasaa ninka mubtadia maanta laga raba ana nawaasib alficl اlmudaarici cashara min xayثu اlcadad wa kuluhaa xuruuf wa hiya tanqasimu ilى ثalaaثati aqsaam alqism اlأwl wa huwa arbacaة axruf yansib اlficl اlmudaaric binafsih alqism الthaanي wa huwa xarfu waaxid wa huwa laamukey tansib اlficl اlmudaaric ban mudmara bacdaha jawaaza la wujuba wاlkhamsaة اlbaaqiya tansib اlficl اlmudaarica ban mudmarata wujuba an oo la qariyey mudmara bmacnaa la qariyo waay ayib marka mithaalyaalkoodii baan qaar kuu ku dulmarayaa mathalan an oo kale fiiri waxaad leedahay waa inay wax hormaraan uxibu an tajtahida aan ku leeyahay uxibu an tajtahida uxibu an tadhaba uxibu an tutiica waalidayka fiiri marka anti maxay samaysay an tajtahida an xarfu nasbin tajtahida ficlu mudaaricu mansuubu ban wa calaamatu nasbi fatxa daahira leedahay marka ficilkii tajtahiduu ahay oo godnay maanta maxaa kordhigay an baa kordhigtay marka hadhowtii dambo an inaad garan weysid inay xarfu nasbi tahay inay xarfu maxaan ku irahda jasmi tahay waa haddee maanta wixii ka dambeeya khalad adiga kaa socda wa ayib anti marka waa kaas qur'aankii waxaa kamid i qowl اllahi tacaala wاladii aطmacu an yakfira lii nabiy llaahi ibraahim wاladii aطmacu midkaan is rajaynaya an yakfira lii inuu ii dhaafo ilaahay waay an yakfira fiiri an yakfira an yakulahu dhi'bu an yakula wa akhaafu an yakula intaa weeyaan lanti waxaa ka mid eh waxaad leedahay lan adhaba alyowma ila almadrasa lan adhaba lan tadhaba lan tasmaca lan taqra'a waa sidaas wa marka craabteedii waa iska maanta basiit jiddan lan tadhaba haddaa tirahda lan xarfu nafyin wa nasbin tadhaba ficlu mudaaricu mansuubu bilan wa calaamatu nasbihi fatxaة ظaahira wاlfaacilu damiir mustatir anta marka fiiri nafseedaa nasbisay lan tadhaba qur'aankii waxaa kamid eh lan nu'mina laka lan nabraxa isku icraab leh wa lan numina lan tadhaba isku icraab wa ayib waxaa laleeyahay idan waxaa kamid eh qur'aanka idan hadda wax nasbisa kuma soo aroorin laakiin carabiga way ku badan tahay waxaad leedahay ninaa wuxuu ku yihi azuuruka miyahu hadan azuuruka hadan markaasaa waxaa leeyahy idan astaqbilaka fiiri idan astaqbilaka markaasaa aniga waa kusoo dhoweyna ama idan ukrimaka marka idan ukrimaka idan xarfu nafy idan xarfu jawaabin wa nasbin ukrima ficlu mudaaricu mansuubu biidan wa calaamatu nasbihi fatxa daahira sidaasaad leedahay azuuruka gadan idan ukrimaka waxaad leedahay ajtahidu idan tanjaxa saas wa ajtahidu nin baa ku yidhi idan tanjax waad macnaha waad guulaysanaysaa markaas ayib idanti taasaa ka mid eh idan kaydi waxa weeyaan waxaad leedahay ajtahidu kay anjaxa ajtahidu kay anjaxa waan dadaalaya sidaan u najaxa ayib marka kay xarfu nasbin anjaxa ficlu mudaaricu mansuubu bikay wa calaamatu nasbihi fatxa daahira sidaas waa afartii naftooda wax u nasbinaysay waa waxaa ku xiga laamukey laamukey waxaa ka mid ah waxaad leedahay ajtahidu ajtahidu lianjaxa ajtahidu liukrama fiiriya liukrama waxaa kuu banaan in tira ajtahidu lian ukrama inaad anti aad muujisid iyo inaad qarisid labadiba waa kuu banaan tahay laakiin ficilkaas ayada ka dambeeyo an baa lagu nasbina ayada ma nasbinaysa liannahu laamti xaraf jar waay fiiri hadirtaan inaa fataxnaa laka fatxa mubiinan liyakfira liyakfira yakfira ficlu mudaaricu mansuubu bian mudmarata jawaaza bacda laami kay ayib liyakfira laka allaahu allaahudaasaa faacilka Eh, laamti maxay qabatay hadhow markaad icraabta aad wax u baratid yaa waxaa lagu leeyahay alficlu an wmaa dakhalat calayhi min alficli wاlfaacili fi ta'wiili masdarin majruuru bilaami kay baa lagu dhihi doonaa taas way kuu dhiman tahay hadda ma gaaraysid marka laamtan hadda maxay qabatay waxay jeri doontaa ficilkaas markii la dhalaaliyo oo isim laga dhalaali isimkaasay jari doontaa laakiin ficilkan hadda ayda ma nasbinin an gadaasheed baa lagu nasbiyey marka laamukey hadda qur'aankii wa umirtu lian akuuna min almuslimiina fiiri lian akuuna laamtii oo anta gadaasheedi la muujiye waayo wa umirnaa linuslima lirabbi alcaalamiina wa umirnaa linuslima fiiri linuslima tanna waa la qari nuunti linuslima oo lian nuslima bay ahayd tanna lian akuuna nuunti waa la muujiye labadaba waa laamukey waxay labadii daliil u yihiin marna waa la muuji karaa antii gadaasheedoo lian akuuna la dhihi karaa marna waa la qarin karaa oo linuslima a la dhihi karaa oo lian nuslima carabi ahaan waa ku banaanaan lahayd ayib wa diidadii laamteedii waay waxaan ihi laamuljuxuud waxa waaye waa laamkii ficil gasha ayna ka hormarto maa kaana io lam yakun ay ka hormaraan waa taan soo niriyey maa kaana allaahu liyadara almu'miniina fiiri markaan marka maa kaana craabteeda hadda kuma saarno laakiin liyadara laamu laamu ljuxuud aad le laamu key ma dhehayso ma dhehaysid maxaa yeelay maa kaana ka horeyso marka allaamu laamu ljuxuud yadara ficlu mudaaricun mansuubu bian mudmarata wujuuban taqdiiruhu lian yadara saasay ahayd marka ficilkan yadara ah an oo meesha ku qarsan lana soo muujin karin yaa lagu nasbiyey walam yakun illaahu liyakfira lahum na waay w xataa xataa waxaad leedahay lan azaala fi lbeyti xataa tacuuda meeshaanaan kugu sugaa waa ogow xataa tacuuda marka fiiri xataa ayada nafteed wax uma nasbiso laakiin an gadaasheed lagu qariyo ay wax ku nasbisaa waxaad leedahay xataa xarfu gaayatin tacuuda فعل mudaaricu mansuubu ban mdmarata wujuuba taqdiiruhu xataa أن tacuuda saasay ahayd marka xataa waxa weeyaan ayadana bimacnaa ilaa ay ka dhigan tahay ficilka ayada ma nasbisee gadaasheeda an oo la qariyo oonan muuqan karin aa lagu nasbinaya wa min kalaami illaahi tacaala waxaa ka lan nabraha calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa fiiri lan nabraxa hadda lantii oo ficilka nasbisay waay xataa yarjica ficilkaas fiiri yarjica ficlu mudaaricun mansuubu bian mudmaratan wujuuban taqdiiruhu xataa an yarjica sidaasay ahayd waاljawaabu bilfaai wاlwaawi yani waxa weeyaan wاljawaabu biاlfaai wاlwaaw bimacnaa alwaaw wاlfaa alwaaqicataani fi ljawaab waay macnihi saasaa laga jeeda fa iyo iyo waaw oo jawaab dhaceen hadday jawaab waxa ka horeeya u dhacaan in ficilkii la nasbiyo yaa waajib ah ayib undur waxa weeyaan jawaabta maxay u dhacayaan markaan nafyi iyo dalab nafyigi iyo dalabku waa badan yihiin dalabka sideeduu noqdaa nafyigana hal mid weeyaan mithaal ahaan waxaa ka mid eh iyadoo hadda dalabkii dhacday waxaad leedahay laa yuqdaa calayhim fayamuutuu laa yuqdaa calayhim laga lagama takhaluso oo fayamuutu ay dhintaan Eh, waxaa laga yaabaa aayaddaas hadda amhilatu ay kula gashee waxaad leedahay mathalan eh, laa tacsi laa tacsi haddii la yihahdo ay noqonaysaa laakiin nafyi haddii la rabo in laga yihahdo laa tacsi laa tacsi waalidayka fatucaaqaba laa tacsii waalidayka labadaada waalid ha bimacnaa macaasinaysi oo fa tucaaqaba haddii laa tacsi ha caasina lagu yihahda nahyay noqonay laa tacsi nahyi wa laa tacsi macaasinaysid waalidayka fa marka fa'daas fiiri waxay dhacday jawaabay dhacday oo waa maxay fa macnaha waxa weeyaan fa in casayta fa saasay macnihii ka dhigan tahay marka fiiri ficilkaas fatucaaqaba oo kale waay ayib waawdine markii meesha ay dhacdo waa tucaaqaba unbaa idana laleeyahay amhiladoodu waa badan tahay oo waxaa la yidhaahdaa amarka wixii dib dhaca iyo dalabka iyo nahyiga iyo su-aasha iyo cardiga iyo xadi iyo tamani iyo rajaa iyo nafyi sideedaasa waxaa haddii jawaab u dhacaana lagu leeyahay mathalan hadda fiiri markii eh, nabiyullaahi muusa fircawn uu ka hor yimiday yaa wuxuu yiriyey lacalii ablugu asbaaba asbaaba samaawaati fa aطalica fircawna wuxuu iri muuse waa ina dhibaye ilaahiisa inan soo fiiriyaan rabaahe sardheer iidhi samaawaadkan aadayaa buu iri marka fiiri bacda taraji wixii dhaco marka hadda qowlka fa aطalica fa'da ku jirto jawaab waxay u dhacday tarajigaas oo macnaha waxa weeyaan oo fircawn yiriyey waxaad ii dhistaa sar dheer oo maxaa ku qabanay fa aalica waxaan ku qabanayaa fa aalica ilaa ilaahi muusa sidau asiga leeyahay waay marka fa aalica fa'da gashay taas hadda aayadda way dheertahay laba miithaaloo yaryar aan kuu sameeyo waxaad leedahay mathalan ishtahid fatanjaxa fa'daas hadda waxay jawaab u tahay amarkaas amarka dalabka uu ka mid yahay ijtahid fatanjax macnaha in ijtahada anta tanjax waay marka waxaa laleeyahay ijtahid ficil amr wاlfaacil damiir mustatir anta waa alfaau waaqicaة fi jawaabi اlamri tanjaxa ficlu mudaaricu mansuub ban mudmara wujuuba bacda alfaa'i alwaaqicati fi jawaabi alamri saasaa laleeyahy acraabteeda xoogaa inay kuga adkaataa dhici karta laakiin iska ogow hadday fa iyo waaw jawaab ay dhacaan ama amar ay u dhacaan ama nafyi ay jawaab u dhacaan in ficilkii la nasbiya waajib e an mudmara oo la qarina lagu waajibiyo mathalan nahyigi waxaa ka mid wlaa tadgw fiihi fayaxila calaykum ghadabii walaa tadgw fiihi ha ku qooqina oo fayaxila ay fan fain dagaytum yaxila calaykum ghadabii fayaxila hadda fiiri fa'daas fayaxila ku jirtay jawaabtii nahyiga laa tadgw yay noqonaysaa laa tadgw ha kibrina fiihi fima ancamtu calaykum oo fayaxila calaykum ghadabii yaxila ficlu mudaaric mansuub ban mdmara wujuba bacda alfaai lwaaqicati fi jawaabi annahya laleeyahay ayib taas waxa weeyaan hadday waawda iyo fada way dhib badan yihiin laakiin insha allahu mar kale ay kusoo mari doonaan ayagoo amhiladoodii oo sideeda ah lagu mutamim ajrumiya haddii aan gaarno yaa si toos a ah loo wada raabi doona dhammaantood insha allahu tacaala laakiin hadda mithaal ahaan ku xasuusa keli ah ayib wa aw awna waxa weeyaan min alxuruuf alatii tansibu alficla almudaarica bian mudmara bacdaha wujuuban taasay ka mid tahay ayadani fiiri marka ow waxa weeyaan sida badan wax laguma nasbiyo إلا في xaalaat naadira <clears throat> oo waxaa weeyaan leeyahay inay owdi bimacnaa ilaa tahay ama bimacnaa ilaa ay tahay yaa ficilka damba la nasbiyaa ayada laguma nasbiyee waxaa waxaa lagu leeyahay lagu nasbiyaa an gadaasheeda ku qarsan mithaalkeedii waxaad leedahay la aqtulanna alkaafira aw yuslima laaqtulana alkaafira aw yuslima awdi bimacnaa ilaa waay laaqtulana alkaafira gaalkii waan dilayaa oo waan dilayaa aw yuslima ilaa an yuslima marka yuslimadaas waa ficil mudaaric mansuub bian mudmara bacda ow wujuuban intaasaa loo jeeda laaqtulana alkaafira aw yuslima ama waxa weeyaan laaqtulana alkaafira waxaad leedahay aw yuslima ilaa an yuslima ama bimacnaa ilaa inay ku timaado bimacnaa ilaa hadday ku timaado waxa weeyaan ka qowli shaaciri laastashilana الsacba aw udrika اlmunaa laastashilana الsacba shayga culaysa oo adag waan fududaysanayaa aw udrika almunaa ilaa an udrika almunaa la ajtahidanna aw anjaxa saasaad leedahay la ajtahidanna waan dadaalayaa aw anjaxa ilaa an anjaxa marka awdi bimacnaa ilaa hadday noqoto ama bimacnaa ilaa hadday noqoto in wax lagu nasbiyo maa bacdigeeda bian mudmara lagu nasbiyo waxa weeyaan waa mashruuc waay marka aw tanjaxa tanjaxa ficlu mudaaricu mansuubu bian mudmara bacda ow aada leedahay marka sax waa icraabta qaarkeed haddii lasii xeel dheeraado waxaa laga yaabaa inaysan munaasab u ahayn marka almuhim waxaa muhima ah xuruufta korka xifdi inay toban yihiin sidaasna u qeybsamaan amhiladeedana mid kastaba shuruuxda hadaad ka fiirisna waad helay laakiin icraab ahaan mufasalan fi lkitaabi aladi yali hada alkitaab in shaa allah an kugu ciraabi doonaa wاljawaasimu thamaaniyata cashara waxa wax jasmiyana waa sideed iyo toban ficilka mudaaric marka waxa jasmiya waa sideed iyo toban waxa nasbiyana waa sideed marka waxaa la rabaa in lakala xifdiyo oo in iskakaa yaacin haddii aadan kala xifdinin labadooda waxay kugu noqonaysaa ficil majzuum inaad mansuub icraabtid mid mansuuban in majzuum icraabtid haddaadan adawaadka kala garanin markaasaa la yidhi waahiya sideed iyo tobankii lam iyo walama iyo wa alam iyo wa alama walaamu lamri wadducaa walaa fi nahyi wadducaa wn wman wmahma widma wayun wmataa wayaana waayna waanay waxayثumaa wakayfamaa waidaa fi shicri khaasata sideed iyo tobankaas weeyaan sideed iyo tobankii waxay u qeybsamaan laba qeyb wax hal ficil jasminayo iyo wax laba ficil jasminaayo ay u qeybsamaan lam yadrib caliyun haddaa tirahdid halkaas ficilay jasmisa hadii haddaan irahda in tadrib caliyan adrib muxamadan laba in laba ficilay jasminaysaa in tadrib caliyan adrib muxamadan in tadrib adrib in taqum aqum macaka in taqra aqra macaka laba ficilay jazminay anti in aan dhehe inti laba ficilay jasminay lamna maala hal ficil ay jasminay marka labadaanay u kala baxaan wax hal ficil jasmiyo oo sideedda hore ah iyo wax eh, maxaan ku irahda lixda hore miya iyo wax jasmiyo laba ficil oo inta kale ah min qowlihi lam wa lama wa alam wa alama wa laamu lamri waadducaa intaas hal ficil ay jasmiyaan fiiri lama lam waxa dhan waxaa lagu soo aruuri karaa lam iyo alam waa isku hal waa isku hal kelima keli ah liannahu xarful istifhaam unbaa ka hormaray marka lam iyo alam hal xaraf ka dhig lamaa iyo alamaana iyagana hal xaraf ka dhig laamu lamri waducaana waxaa weeyaan waa hal shay keligiis ah marka waxaaba la dhihi karaa ayaga dhan lam iyo lamaa iyo laamu inta ficilka jasmisa waa saddexdaas keli a ah waay markii la kala qaad qaadana lixay noqonayaan lixdaas ama saddexdaas hal ficilay jasmiyaan lam naqum lam naqra lam naxfad lam nasmac lamaa nadkhul lamaa e, naqum lamaa yaduuquu cadaabi lamaa aydana waa sidaas oo kale haddii alam la yihahda alam nashrax waa iyadoo hamsa istifhaam laga hormari keli ah marka lamta waxay ka mid tahay waxaa ficilka mudaaric maadi ka dhigo macno ahaanay maadi ka dhigay laakiin mudaariciisuu ku baaqi yahay haddaad tiraahda lam naakul hadda ka hor hori waxba uma aanan cunin aad leedahay marka lam iyo lamaa intaba waxa waaye xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin ficilka mudaaricay maadigiis macno ahaan u gidiyaan marka lamaa nadkhul io lam nadkhul isku icraab nadkhul ficlu mudaaricun majzuum bilam ama bilama wa calaamatu jasmiha sukuun ayib laamu lamri waadducaa waa isla hal laam keligeed waxa weeyaan waxaa un laleeyahay haddii amarka kor uu ka yimaado ou ilaahay inooga yimaada ama rasuulkiisi amar waay annaga haddaan ilaahay wax ka baryaynana ta'aduban maca allahi ilaahay wax ma amri karna ducaa baa laleeyahy laakiin carabi ahaan isku hal mid waayo waxa weeyaan haddii aan idhahdo liyunfiq duu sacati min sacatihi liyunfiq amar ilaahay ka yimid waay laamu laamu lamri yunfiq ficlu mudaaricu majzuumu bilaami lamri wa calaamatu jasmihi asukuun yunfiq laamtaas baxay way jasmisay ayadoo oo laamti ah eh, laamu ducaa ayadoo ah liyaqdi calaynaa rabuka fiiri dadkii ahlu naarta ahay yaa waxa weeyaan khaasinu naar ba waxay weydiisanayaan ilaahay haddii uu jannada nageynayno geynayno adduunyada macnaha naarta hadduusan naga bixinayn hana dilo keli ah liyaqdi markaa laamu laamu lamri meeshii laga dhihi lahay yaa laamu ducaa laleeyahay liannahu alamru hunaa saadir mina aw min ahli الnaari ciyaada biاllaahi ilى اllahi tacaala marka laamu laamu ducaa ta'aduban sidaasaa loo leeyahay laakiin waa laamtii hore carabi ahaan liyaqdi alaamu laamu lamri ama laamu laamu ducaa yaqdi ficlu mudaaricu majzuumu bilaami adducaa wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila ficilka hadduu uu muctal yahay sukuun meeshii loogu jasminaya xadfu lcila loogu jasminaa soo nariye marka kuwaasoo dhan waxa weeyaan waa laamu lamri w adducaa waana isku hal laam keli a haddaan idhaahda liyarfac cannaa khataayaana liyarfac cannaa rabbunaa khataayaana haddaan idhaahda aniga laamtaas laamu ducaa lagu leeyahay liyarfac alaamu laamu ducaa yarfac ficil mudaaric majzuum bilaamu ducaa baa laleeyahay haddii ilaahay amarka uu nooga yimaado waxa weeyaan ama rasuulkiisa amarkii wuxuu isu laamti laamun amara laleeyahy liannahu min alaclaa ila alasfal marka waxa weeyaan saddexdaas xaraf ama lixdaas xaraf hal ficilay jasmiyaan waxa weeyaan lam iyo iyadoo hamse lagu kordhiyay alam alam nashrax laka sadraka lama iyo alama waa hal xaraf ayagani marka intooda waxaad isku tiraahdaa labo laamul amri ducaayna xabaday isku tahay saddexdaas haddii la isku aruuniya waa saddex haddii lakala fidfidiyna waa lixdaas lixdaas waxaa weeyaan hal ficil ay jasmiyaan ayib ah, waxaa ii dhiman laa fi nahyi waducaa laa fi nahyi waducaa musanifka sideed iyo toban wuxuu uga dhigay lam iyo lama waa labo alam iyo alama waa afar laamu lamri waducaa waa shan laa fi nahyi waducaa waa lix sidaasuu u tiri asiga oo laamulamri amri wa ducaa halow ka dhigay wa laafinaayi wa ducaayna halow ka dhigay lam iyo alamna waa kala bixi lamaa iyo alamaana wou kala bixiyo mid midow kala xisaabay marka lixdaas iyo laba iyo toban oo laba ficil jasminayso sideed iyo toban saasuu ka dhigay marka laafi nahyi waducaa waa sidii oo kale waaye laada nahyiga ah haddii ilaahay uu nagula hadlayo annaga uu wax naga reebayo waxa weeyaan eh, waa laa nahya le laa tushrik billaahi haddii ilaahay subxaanahu watacaala markuu nagula hadlayo waa waxa weeyaan waa laa naahiya baa laleeyahay markaas haddii annaga ay naga fulayson ilaahay wax ka baryaynane ilaahay wax kama nahy karno waa duca baa laleeyahay markii aada leedahay ilaahay haddii u yihahdo laa tushrikuu billaahi laa tushrikuu haddii la yidhaahdo nahyi baa laleeyahay haddii waxaa la yihahda alamru in kaana saadira min aclى ilى asfal fahwa nahyi wa wa in kaana saadira min alasfal ilaa fooqna waa ducaa haddii shaksi iyo shaksi uu yahay waa iltimaasa la yihahda anaa waxaan ku leeyahay waxaan ii qaba haddaan ku irahdo iltimaasay noqonaysa marka fiiri hadda haddii aan idhaahdo laa tuaakhidnaa laadaas hadda naahiyay carabi ku ahaan lahayd laakin taaduban maca allah yaa laadi yaa waxaa laleeyahay ducaa waay laada oo oo nahyiga ane laa tushrik haddii lagu yihahdo laa naahiya tushrik ficil mudaaric majzuumu bila annaahiya wa calaamatu jasmi asukuun wاlfaacilu anta waxaa ka mid laa taquuluu raacinaa ilaahay baa wuxuu na amrayaa nebiga inaan lagu dhihin raacinaa laa taquuluu nahyi waay laa naahiya taquulu ficlu mudaaricu majzuum bila annaahiya wacalaamatu jazmi xadfu nuun liannahu taquuluuna amhilatu lkhamsa waay yaquuluuna taquuluuna yaquulaani taquulaani taquuliina ficilka hadduu amhilatu lkhamsa noqdo meeshii sukuun looga jasminaya xadfu nuuna looga jasminaya haddii laadi ay ducaa noqotane laa tuaakhidnaa aan leenahay rabbanaa laa tuaakhidnaa marka laadaas taaduban maca allaahi yaa laa naahiya lama dhahay laa ducaaiya baa laleeyahay tuaakhid ficil mudaaric majzuuma bilah wa calaamatu jasmihi asukuun bilah adducaaiya sidaas weeyaan ayib intaas waxa weeyaan waa jawaasimtii halka ficil jasminaysay wa in laga bilaabo wa in wama waman wamahma waidma waayun wamataa waayaana kulu haadihi waxay ay jasmisaa laba ficil laba ficil bay jasmisaa marka in kow maa labo man saddex mahmaa afar idmaa shan ayun lix mataa todobo ayaana sideed ayna sagaal annaa toban xaythumaa toban iyo kow wakayfamaa toban iyo labo wa idaa toban iyo saddex kayfamaa haddii laga tiriyo waa saddex iyo toban yaa wuxuu yiri idaadiibaa maadaama ay shicirku gaar tahay yuu gooni u bixi laakiin tiradii sideed iyo toban haddii u yidhaahdo haddii kuwii hore lix laga tiriyo inay tan laba iyo toban noqoto ay noqonaysaa wa ilaa sagaal iyo toban ay sidaas ku noqonayaan marka adawaadkan oo dhan oo hadda labada ficil jasminayo saddexa ay u qeybsamaan wa xarfun biitifaaq wax ismu biitifaaq wa xarfun cala alasax wax ismun cala alasax afartaasay u qeybsamaa wax oo xaraf inuu xaraf yahay laysku waafaqsan yahay in a laga arka in waa xaraf biitifaaq oo laba ficilna jasmisanaysa kow mahmaa iyo idmaa labadan isku xigta markii laga reebo inta kaloo soo hartayne ayadana isim waaye kulligeed asmaa waa biitifaaq mahmaa iyo idmaa khilaafaa ka joogo marka in waa xarfun biitifaaq mahmaa iyo idmaa iyo inta wixii kasoo haray mahmaa iyo idmaa waxaan ka ahayn markii in la bixiyo mahmaa iyo idmaana goono u dhig inta soo hartayna asmaa biitifaaq waay mahmaa waa laysku khilaafsan yahay laakiin inay isim tahay yaa saxiix ah idmaana waa laysku khilaafsan yahay laakiin inay xaraf tahay yaa saxiix ah marka afartaas ay u qeybsamaan marka xaruuftan korka xifdi in io an laba u dhexey anna waa xarfu nasbi inna waa xarfu jasmin waay marka an iyo in fiiri hamsadii oo la kor dhigo iyo lahoos dhiga farqiga ugu dhexeeya waxaa ku imaan doonta anna iyo inna ayagana baab kala weeyaan marka ha isku darin sideed iyo tobankan ama sagaal iyo tobankan waxa weeyaan laba ficil ay jasminayaan laba ficil ay jasminayaan amhiladoodii had dirtaan hal mithaal ama laba mithaal keli a ah yaan kaa siinayaa sidii hadhowtii dambo marka aan dib ciraabtooda ugu dhigno lianna waa dhib badan yihiin mathalan waxaad leedahay in tajtahid tanjax fiiri in tajtahid tanjax in xarfu sharطin jaazimu yajzimu ficlayni alawalu ficlu sharطi wathani jawaabuhu wa jazaauhu markay shayga kugu horeeyaan waa la waa la qortaa markii la qoraa la xifdiyaa hadhowti dambe waxa weeyaan maalin kasta kugu soo noqnoqon maayaan marka in xarfu sharطin jaazimun yajzimu ficlayni alawalu ficlu sharطi wthaani jawaabuhu wa jazaauhu in tajtahid tajtahid ficlu shardi majzuumu bin wacalaamatu jasmihi asukuun walfaacilu damiir mustatir anta tanjax jawaabu shardi wa jazaauhu majzuumu bin wacalaamatu jasmihi asukuun sidaasaad leedahay marka in xarfu shardin jaazimu yajzimu ficlayni id maa xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayni inta soo hartay mahmaa maa man annaa idmaa isku qabo kulligeed idmaa ka reeb annaa kulligeed waxaad leedahay ismu shardin ismu shardin ade isim waaye xaraf ma ah ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wathaani jawaabuhu jazaahu sidaasaad leedahay mathala fiiri wamaa tunfiquu min khayrin yuwafa ilaykum oo kale ama waxaaba ka wanaagsan oo kaaga sahlan mo ka wanaagsanee ka sahlan faman yacmal mithqaala daratin khayran yarahu man yacmal fiiri ninkii camal falo mithqaala daratin dara wax lamid ah oo khayran a yarahu wuu arkaya fiiri man ismu shardin jaazimu yجzimu ficlayni alأwl ficlu الsharط والthanي jawaab jزahu yacmal ficlu الsharط majzuumu bman wcalaamatu jismi الsukuun man yacmal yarah a jawaabti ah yara jawaab الsharط yara jawaabu الsharط majzuumu bman wcalaamatu jasmi xadfu xarfu cila ficilka hadduu muctal yahay waxaa lagu jasmiyaa xarafka cilada la gooyay yaraa yuu ahay yara ala yiri hada mafcuulu bihi waa iska dhaaf marka mithaal ahaan marka mahmaa ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathaani jawaabu jazaahu intana sidoodaad u icraabaysaa amhiladoodina waxaa weeyaan hadda dib u dhigo laakiin in mid kastaba sidaas u camal mahmaa mahmaa tafcal afcal macaka yaad leedahay annaa tajlis ajlis macaka waa sidaas weeyaan marka intaas inaad kor ka xifdisid yaa wanaagsan amhiladana labadaas mithaal keli aan kugu dhaafayaa in shaa allahu yaأtiika إcraab hadihi اljawaazib mufasalaة fi kitaab fi kitaabi mutamim اajrumiya in amad allahu fi acmaarina in shaa allah marka ficilka wixii maanta nasbiyo iyo wixii jasmiyo yaa lagu baray maanta muhim maaha amhiladii icraabteeda laakiin ahamu shay adawaadka inaad xifdisid oo siday kala yihiinna aad ogaatid intaasaa ugu muhiimsan laakiin maa kulu kitaabin yuqaalu fiihi kulu shay dib baa looga keeni doonaa wallahu aclam wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin eh, haddii darsiga uu dheer yahay hal saaci bar inuu socday waxaa dhici karta qofkii inuu nusaac nusaac nusaac u dhegeysto adiga iyo tabartaada laakiin darsigan sheekha hal saac buu isugu akhriyay adigana hal saac dhegeysa ma aha waxaa weya shariidka meeshaad rabtaad ku joojisa kartaa darsiga markaa meeshii adiga tabartaada ay kugu ekaata ku jooji ku celcesho amhiladii min cindika xaawil inaad ka keentid markaa in badan baa kuu fududanaya wallahu aclam